بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم رب علمنا بما جئنا وذكرنا بما نسينا بفضلك يا لطيف رب يسر وتعسر وعن يا كريم الحكاية الثانية والستون حكاية دي لحظة يلبات عن مالك بن دينار وهلك رضي الله تعالى عنه كيس الله كراضي هذا قال وعسري رأيت وعن أركي في بعض الأيام مع قاركوت shaaban aan arki nin dhalinyar caleyhi aathaar ducaa oo korkiisi ducoda raadkiisi ka muuqato i nuur lijaaba ijaabada nuurkeedi ka muuqato wadumuucuhuna hilintiisne tatasaaqadu calaa wajhi ay kusoo dhadhaceyso wejigiis facaraftuhu waa aqoonsaday wakuntu waxaan ahaay acahadhu bilbasrati waxaan ku ogaay asdhaamtis basra an joogni daa nicmatin nin nicmo usaaxib e inaas yahay nin oo iskaladan oo maciishadiisa fiican fabakaytu waa ark waa la ooyi lima ra-ayt lama ra-aytu arki min haalihi calaa tilka sifa xaaladiisa oo sifadaas isku sugan yahay aan ku arki waa ooyas wabaka alaakaru kan kalan usna waa ooyi waayno lama ra-aani mkasi arki wabada-ani bisalaama si igu bilaaw waqaala waxaa daa yaa malik bilaahi calayk ilaahan kuu dhaawiye ilaa dakartanii ixusteenaa fi wakti khalawaatika waktiga ad khalawada ku jirtid oo ilaah ad la khaali tihid wasaaltu llah wasa'alta allaha liya tooba ilaahay iweydisaynaa toobo walmagfira dambi dhaaf lacalaw yarxamunii waxaa xaqiiqa waxaan rajeeyaas dhaha inaas ilaahay inaxariisto hadii adiga oo ii tuugtid toobadaas waifir lina dambiga i dhaafo uma anshaa waxaas gudagalay yaqul as dhaha unugii shaabka ahay wacarid birigri xiina tasmacu zaynabun qul laysa yaklu saacata minka baaluhu xataaha idaa maa mara dikrii bisamciha taqulu fulana cindahu cindakum kayfa xaaluhu wacarid birigri usarbeeb buskeyga uu sarbeeb hina tasma zaynab zaynab markay maqleyso huskeyga ukekeen anig huskeyga ukeen warkey ukeen sarbeeb waqul laysa yaklu saacata minka baali waxa u dhahdaa ninkaas eh, saacadoo qalbigiis eh, maka baxeysid maka khaali noqoeysid daaima qalbigiisaas ku jirtaa saasuu dheh hadda zaynab iyo dhowna mayaan ma loo wade maan kalaa loo wadaa kasi casaaha waaa waxaa xaqiiqa aad idaa maa mara dikrii bisamcihaa haddii oo maqalkeedi asku dhaco xuskey oo maqalkeedi asmaro xuskey taqulo inay dhahdo xaqiiqa ah, eh fulanu cindakum fulan heblo oo agtiina joogo kayfa xaaluhu sidee xaaladiisi tahay qaala malik bin radia allahu canhu waxaas iri daaka raadi ahaadee wanafacana allahu biculuumi uma walaa waa jeestay shaabti wadumuucuna haal tastabiqu oo bacdigeedi bacdigii kale ay ka dhakayso ay ka hormarayso salama marki dakaltu angali dakalad ay gashi ashhur lxaji bilaa xajka markii ay gashay twajahtu ilaa maka un jeestay maalin saas dhahaa fabaynamaa ana fi masjid اlxaraam anoo masjid اlxaraamka ku jiro id ra'aytu xalaqatan yastamicu naasu ilayha waxaa arkay as dhahay xalaqo oo dadka kukulmisan xaggeedii xalaqo oo dadka kukulmisan waidan haddana waxaa isoo kadii bifatan nin shaab yatadaracu oo ilaahay u tabarucayo waqad sadaca cala naasi dawaafuhum oo dadka dawaafkooda asgooyey bikasrati bukaahi aslagoo askagoo as uu gooyay ooyintiisi badnaashadiisi darteedi oo dadkii dawaafka aska gooye oo ka dawaafi kari waayeen fawaqaftu caleyhi waa fiiri waa ujoogsaday anduru maca annaasi ileyhi dadkasi udayaayan anu udayaayo aan ujoogsaday faidan huwa rajul saaxibi ninki oo saaxibkay ahaabe waaye fasirtu bi waa farxi walin farax geliye wasalamtu alayhi wasalaami waqultu lo waxaan dhahay alxamdulilahi aladi abdalaka bikawfika amnan ilaahi koofkaadi amni kuu bedeli an kumadihaa anu dhahay astahay waataaka ood kus oo kusiiyey ma tatamanaa wixii ida duuleysiiyey qaala fa anshada waxaas hadana guda geliy waa in shaabi yaqul usoo dhahaas in shaabi fasaaruu bilaa koofin ilaa khiifi amnihim falamaa anaaquu fi mina balagu lmunaa hadaladaas istiriyey waxaas dhahay fasaaruu waa socdeen bilaa koofin cabsi la-aan ulida waa aska oo waaweyn ilaa khiifi amnihim amaankoodi riifkiisi ay ubaheen waa waawaayno meel oo munug yaala masjidulriif a la yihahdaa masaajidkaasi waa ludugtaa masjidulriif waayo meesas tilmaamoya macnaha laakin psycholojiyada kalaasa amaankoodii nabadgelyadooda waxyaalaha oo shata iyo wax kasta ay ka nabad galeen yah iyagoo cabsi qabin riifkaasayta ay u tageen ama ama amaan ay amaan galeen riifkii manaa khiifka waa uwadaa mani kalena waa wada falama anaaku fi mina markii eh, mina ay ku ji ay ay ay ay ay ku jilbi jibiyeen eh, o yani waxay wateen oortii ratii halkii markii u jilbi jibsiyeen mina fiigeedi ay u jilbi jibsiyeen ya ah, balagu munaa yada duulada waa gaareen kasi manaa kiifkii oo ammaanka ay ku helaayeen usocdeen as dhahay markii mee oo ortoodii ay ku jilbisabsadeen ya iyada duuladii waa gaareen tamano wayda duuleen faacataahum ilaahay waxaa siiye munaahum yada duuladoodi wasaanahum waxaas ku dhoori bitawbati lkhalsa toobadiis oo khaalista aheyd ya waxaas ugu dhoori an ilfuxshi walkhanaa fuxsh wax xun la sameeyo kana hadal oo xun lahadlo xaas dhan ilaahay waa ka dhoor wasaamaha an kuli dunuubi lati jalad dunuubtii ka dureersati oo ka dhacdi oo dhan waa usaamahay wamajtaraha iyo wixiis kasbaday alcabd lmusiiu adoonkii damb oo xumaanka fale wixiis kasbadayna waa usaamahay iyo wamaa janaa wii wiis os os gurbistay wixiis kasbaday adaara calayhim kabacdigaas ilaahay waxaas usoo wareejiyey cadaala waxaas usoo wareejiyey caleyhim korkoodi saaki lqoom kii waraabihay qoomka khamra as usoo waraabi as usoo wareejiy khamrada waa lawareejiya marka dadka amarkiisa fadhiyaan fanaaduu waa naadiyeen khamrada oo hadda unugsa khamra unakaa maaha oo lacawaay lusakraamaata adduunka mawado mana shay macnawi e waayo yani saas fanaado min min asaaki fanaadu waa naadihiin markaas man isaaki ay dhaheen ya waay ninkina waraawiyo kamlada faqaala lahum ana waay asdhaay walawso adli aniga waay asdhaay haddana warka dhamaystirkiisa kafahmeysiin ana allahu waay asdhaay fadcunii ibtuuga ana allahu aniga ilaaha ah, rabikum rabigiya ah, ahay lilmajd sharaf aan le aan isugnaadi geedkay musugna alles isugnaadi walcalyaa koreen ayi sugnaadi walmulku boqornimo ayi sugnaadi wasanaa koreen ayi sugnaadi amusanuur qaala malik waxaas iri uma qultu lahu bilaahi caleyk ilahan ku dhaadiye abdicnii alaa amrika kayfa kaana ifeedaas dhaha amarkaadi sis ahaay ya itusiyaas dhahay faqaala waxaas dhahay ma kaana ma aheen ilaa khayra khayrlas dhahaas dhaha marki dacaani waaas wacay bifadli fadligiis faajabtuhu waa u ajiibiyaas da waataani kula maa minhu talabtu wainki jiri dhan waa yasiri waansha waaas gudagalay uninkii shaafia yaqul as leeyahayo walama dacaani markiis wacay qultu ahla wamarhaban biwaslika wasliga oo wasligaadi aan dhahay wasfigaadi soo dhawaada camal wayn wasfiga soo xariirti aan dhaweha aan dahayaa waxaan dhahaa ahlan wasahlan marxaban anaa makaan waasi ahaasho aad soo haleeshay ah, ahal ahal aad soo haleeshay ma axlaa hawaaka jaceelkaadi maxaa ka macaan badiyey waadaba maxaa ka macaan badiyey isku macno le waaye umuur oo waaweyn oo weyn arka adduya hadda usiga waxaqika aan ku dhaariye xaqaadi anta su waa tahay maabudo walkhasd waa tahay walmuna aa tahay isku macno la waayo qafkii la su-aalayaa tahay wixii su-aalaaya adigaa i tahay wixii khasdaaya ad wixii ila duulaaya adiga le waayo keyrkaada ma aha wailaa mani haba i eede fika alcadulu kan eeda badan oo dadka kamid e eh, wa adnaba haba ku xeel dhaaraade eedeedi adle adigan kusuaalaha adlen kusuukasda adlen kuyara duula saas waayo faqalbiya qalbigeyga mashtaaka laraaka meesha araaga liraa muhiloowin liajlihi liajli laraak muhiloowin araag makaanka ajligiisa muhiloowin me araag liraa walaa arda nacmaan nacmaan dhulkeedina muhiloowin eh, walaa lkiifna muhiloowin asdaa kiif oo muna ku taalo arkaba arkaba ma kudhin mahamed a ah, o a ah, sas saas o kuba kubana muwiloogin faqalbiya mashtaakal faqalbiya mashtaaka ilaa ra'aaka liajhi mia kan kian aniga dhahaya toosya ah. araak meel waayo araak muqasdin muhiloowin liajli liajli araak ahaa muhiloowin nacmaana muhiloowin meel le waayo siino mea oo marki oo an ilaahay iskulmihaye inti la uumin oo badanka ay u qaadayeen alla sidradu qaalu bala ay dhahayan mea waa meeaas ku dhacay dhahayaan nacmaana lahaa walal kiifana muhiloowin asiga ajligiis muhiloowin kiifkana oo khubana muwiloowin ajligiis huba ajligiis muwiloowin kadalika nukaas mea naqaa lahiraa meel madina ku yaal waayo meelahan walbanana mea baan lahiraa waljazac muwiloowin usna ajligiis waliwaana muwiloowin ajligiis bihim in hada lahaadi in hada lahaadi kan oo o heesaayo geelka haduu uheeso wagana osoodi waadraba is farah geliyo qalbigay oo e, dadka meelahaas muhiloo waayo waaye amaakinkaas ajligooda ika ajligooda muhiloo wain caraduu yowman maanaa dadka meeha degan asuhiloo waa waaye macnaha axbaabtiis oo nabiin asu hore wain caraduu yawman hadii ku sarbeewan bisacda wazaynabin haddii ku sarbeewan hadii kusasarbeewan oo xuskooda xuskoodii ikekeena ay soo qaadaan ya fama shtaktu sacda laa walaa rumtu zaynaba sacdana mahu leewaay as dhahay zaynab gawliraale aniga ma jirihaay as dhahay lain dukirat tilka almanaazilu manaasilshaas markii hadii la sheego saadati ya saadati saadabeeliyo fakasdiya duna lkuli dhamaantoodi kasokodoodi qasdigee waxa waaye saakinat alkhiba ti oo khibada deganeed saakinat alkhiba khiba asalka macnihiis luqa ahaan waxa waaye meel oo loo suubsaayo dhogorta oo xayawaanka laga suubihaayo suurka laga suubihaayo inaan la dega ahaan akhalada baadiyada tan degan taasay tiwaayas tahay kuli hadda waa karihooyaale isiga khasdiga waxawaay khasdigey meelahan namiga khasdigey taas waa wada ninka meha degan waaye oo meha kuaasan waaye taasas wadaa qaala malik waxaas dhahay uma caada ilaa dawaafihi isku naqday watarakanii waa igatay wamadaa waa sii socday falam arahu ma arkin walam ajid law kabarna maka helinaas dhahay alxikaayat athalithati wasittuun xikaayadii laxdan iyo saddexaad can bacdi asaalixiina laga wariyey qaala waxaas dhahay xajajtu sanatan min asiniina sano oo sanayaalka kamid ah aan xijiyey وakaanat sanata kasiirat alxari sano kuleel badana aheyd wasumuum oo dabeesha oo kusoo dhaceysa oo kuleel dareemeysidna sumuumtaasi aa ku badnaayo aa dhahay falama kana data yawmin maki maalin as ahaadi wakad tawasadnaa anagoo dhadhaheys sani arda alxijaaz dhexdhexdeedi an maroono ya maalin maalin maalmaha kamid inqadacat inqadactu an ilxaaj dadka xujaayayaan ka go-ay wagafawtu qaliilan in yaraan kamaayooday falam ashcur miis dareemin ilaa wa ana waxdii fi lbariyati ilaa waxalaha is dareem anoo keligeeya meel duur cidla an joogo falaaxa lii shaksun amaami shaksiyaa isoo muuqdi horteeyi faaslactu ilayhi waa u degdegay falahiqtu waa haleelay waidan bihi gulaam waaye gaar amrad oo daama calas maadaama alas laana bata bicaarideey oo labadiis hareed gaab oo wax kusoo dhalanin in cunug yar oo hadda le oo so qaangaaroy waayn oo weli tin kusoo dhalanin garka iyo hareed gaabki kaano ad allo oo iskula tooyahay alqamar lmuniin oo iskula tooyahay dayaxa oo ifaayo oo shams daahiya oraxda oo waktigii barjinta camal asyahay waalehin xaal korkiis athar dilaal wataraf nicmo iyo dilaal asarkeeda ay ka muuqato nicmada asarkeeda ka muuqato faqultu lahu dilaal waxaa asalkiis waxaa dhahaa naag marki ninkeedi maarata os doonaa camal oo iska digeys khasrabin camal maarata isma macnayheysa camalne ayna rabto manaa dilaal asalkeeda taas waa macno oo oo maxabada al oo maxabada u liida maxabada nabiga kaas ah, mushabahoya makas eh, asar dilaal dilaalkaasi asarkiis kamuuqato tarab mamaya haya camal oo dalaca haya camal asarkeedi kamuuqdo iyo taraf nicma kamuuqdo daraadkiis faqultu la waxaan u dhahay assalaamu calayka ya gulaam wiil ya eh, faqaala wacalayka asalaam waraxmat ullahi ya ibrahim asay ibrahim bin adam inasihana mukucada Eh? Mm, sheekana markiisa horeba can bacdi saalixiin laska dhaha magac masheegi saas caadadiis maahan eh, facajibtu minhu kula lcajab waxaan ah, ka yaab yaab kasta aan ula yaawi xaggiis waa ka yaabi yaab kastaan ka yaabi waraabani amru wa waa shakigiya sida amarkiis falam atamaara waa isceli waayo aan qultu lao inaan inaan dhaho waa iska celi waayo waa ishana waay yaa subxaana allah min ayna caraftanii walam taranii qablaha makaan kahorna miya arki intay dhiga oqoonsatay faqaala li waxaa tidhaa tidhaa ya ibrahim ma jahiltu mud caraftu mud caraftu laga bilaabo ilaahay intaan aqoonsaday jaahil wa waxaan ka jaahil naqday mala aas dhahay walaa khadactu aas dhahay mana gooyinin mud mud wasaltu markin oo o yani walaa walaa fudictu hataa iskadha maligoynin mud wasiltu laga bilaabo intii ilaahay asi xariiriyey oo wasli an helay wisaal wisaalka waa su ag soo hadalne cashiryaalkii horeya un soo hadal macnaheedi faqultu lahu waxaan udhaayas dhahay maladi awqafaka fi hadihi lbariya meahaan maxaa ku joojiyay duurkaas fi mili hadihi sanat alkahira alxar walkhayr sanadaan oo kale oo kuleelkeedi aad u badan yahay har i qaad isku maclan leh faajaabani waayu jawaab ya ibrahim asla ma anistu ma ka dhiganin bisiwaaw isago higsoheri walaa raafaktu mana rafiiqna maka yeelanin ayru geyrkiis rafiiq maka yeelanin mala saaxibiin hadalyaal oo unsiga xageeri oo unsiga waa soo marteen nunta laakin iyagoo koobkooban aan soo hadalni unsiga axwaasha oo awlida oo hilaayanaska unsigo lakin waxawaay hadda mubambaceeno markiin qisada ah, kala go- maficna fahamkeeda ah, do ah, ka khasmi karaa eh, wa usoo naqahena markiin dhameyn qisada aan ka bahno wa haddana munqadicunaan ah ahay ileyhi ko ugo-oy bilkuliya kulliyeebe waxaanoo iga dhineen kulli ahaan aan ugo-oya muqirun lahu ko hilaaya aha bilcubudiya adoonnimo idan cubudiyada macnaha oo sufiyada ay ay kawarameen aan ka hadli doonaa faqultu waxaan dhahay as dhahay qultu waxaan dhahay maaligaa dhaha wallahi ini kaifun calayka waxaan ku cabsaa liajli maa dakartu laka waxin ku sheegay ajligiis miaan duur waaye kuleel waay madhahinosiga faajaabanii waa i jawaabi asdha wadumuucuna xaal tatanxadiru ay soo hooweyso calaa kadeey dhafoorkiis kaduul idaaf bay luul oo qoyan camal duul oo qoyan camalne oo cusub camal waanshada waa waxaas gudagali waa waa inshaad yaqul usoo dhahaayo man man daa yuqawifnii bilbari aktachu ila lmuxibi waqad khadamtu imaana man daa yuqawifnii ay maa wax kala waan ku dhing aday ha hadal maan ka tagi وأنا منqadع ilayh بالkuliya mqir lah بالcbudiya e faqultu waxaan dhahay wallahi ini kaif عalayk faqultu waxaan dhahay as dhahay no min ayn almakul wاlmashrub minte wax ah, lacuno wax la hawo ah, ah, imaa faqala takafal li bihi almaxbub maxbubkeya i kafaala qaadi alakaas wallahi waxaan ku dhaartay faqultu adan waaan dhahay aan dhahay wallahi adan wallahi aan ku dhaartay ini kaif aleyk liajli ma dakaftu lak wain xusi ajligeedan kaga cabsaa faajaabani waa i jawaabi saxmano wadumuucuna ha tanxadiru ayso hooweys alaa kadeed afarka lul sidii oo lulka oo oo qoyanka camal eh ansha waxaas gudgadi kulaas dhahaayo man da waa ku kumaa waa kumaa yukhawifni cabsi geliyaa bilbari bilbiri bilbari meelaha duurka ah aktacu anoo goohayo barigaas ila lmuxibi ki ninki macbudki jeclaayo agtiis an goohayo yaa i cabsi geliyaa aktaayo yawaykancabsiila waqad khadamtu anigana an soo hormarsada imaan an soo hormarsaday as dhahay yaway ninka iwcabsigelihayo yaway ninkaas as dhahay ani duur an maraay as cabsigelihayo ani imaan an soo hormarsaday as dhahay alxub jaceelka yaa aklaqanii ifiijiye washookuna hilowgana azcajanii wa waa argagax geliye walaa yakaafu muxib llahi insana ilahay nin jeclaadi insaan maka cabsahayo falow caju hadii gaajoodo fadikr llahi yashbacuni dikriga ilahay idarjiha walaa akunu maahahay bixamdi illahi ilahay maadiis anoo ku dheehanahay cadshaanan koo ooman ma ahaahayi waid dacuftu waid dacuftu hadii daciifa fawajdun minhu yaxmiluni waxay xumbaara jeceel xaggiisi ahaaday min alxijaazi xumbaara ilaa aksa kharasaana khalaasa me uu dheer horaa iranka waa inas ku jiraa umlaa khalaasan fahal fahal hal lisugraa takunu lyawma taxkurin ya fahal lisugraa fahal lisugraa wax oo yar oo aad u yar takunu lyawma taxkurini ma yaxakireya asdaay wax oo aad u yar ma yakunu yom maanta taxqiruni xaqiraysa hoos dhigeysa asdahay da canka li eed ad eedes iga dhaaf kad kana ma kana wixii ahaadi ahaadi hal sukra xaqiiqada waxaway ninki shaacirka mugtaha beedka wixii usujeeda usaa og ma aan manaha yani daahir ahaan manaheed sifiican muuq wado ka ka yar usugnaadi takunu yawma taxkiruni inay xakirtum usugnaadi laha oo yar maanta inay xakirtum usugnaadi tacanka cadlaka li ad qad kana ma kana qaal fakultu la hal tugtik ilah ya gulaam ilahan ku dhaariye ilaa ma caalamtani bixaqiiqati cumrika cumrigaadi xaqiiqadiis ogeysido faqaala laqad aalaytu calaya waxaan ku dhaarti aan ku dhaarti korkey biajali aymaani cindi dhaarti ugu weyn agtey cumri waxawaa isdhahay sinta cashra sana ilaman sana uma qaala waas dhahay ya ibrahim ma ladi aljacaka ilaa dalika maxaa ku dhibaata geliye inaad kaas iweedisi tas'alunii can cumri adoo iweediyeys maxaa ku dhibaata geliyey cumrigey inaa weedis faqad akbartuka biaqiiqatihi xaqiiqadiisaan ku sheegay faqultu wallahi laqad adhash adhashani waxa iga yaabgeliyey maa samictu minka yaabgeliyey e, waxaan kaa maqliya yaabgeliyey faqala alxamdu lilah ilahan kumadi calaa maa owlaana waxisna siiye min nicamihi nicamyaalkiisa xaggoodi ah wafadalnaa asnaga fadil yeel calaa katiiri min cibaadi lmuuminiin in badan oo addoomikiisa mu'miniinta ah qaala fatacajabtu min alxamdi min xusni wajhi anka yaabias dhahay wejigiis qurxonan wabahaay dalcati mamana mahamed wabahaay dalcati dalcadiis muuqaalkiisi oo oo wanaageedi aan la yaabias dhahay qoraxdeedi waxalaawan mantiqihi aan la yaabias dhahay dawaaqiis macaantiis waqultu subxaana allahi alkhaliq lmusawir ilaah xumaanka nazihan allahi dadka uumay oo sawiray faadraka algulaamu ra'sahu wiilkii madaxaas hoos hoosgeeya ila alardi maliyan mudda dheer uma rafaca ra'sahu ila samaayi madaxaas kor usoo qaali yandurunii shazran usoo oo dayaa isha dhinaceeda inuu dayaayo oona xoogaa caro waxaas ku jiro waansha yaqulu markaasa shazri macnihiisi asalka saas waayo lakin miaan iraad iyo iyo gadab ahaan mawado nin oo dad kuuraayo camal waaye sanas isoo kuuriya ninki ka hanaag kusoo dayaaya camalne asabka luqada shazran macnaheedi saas waay wayxi ida kana aljahimu jazai wayxi halaageyga ida kana aljahimu jazai hadii jahiimo awaalmarinteeda ay noqoto maadaaya wayxi halaageya asdhaay ida kana aljahimu naaf jahiimo jazai awaalmarinteeda hadii noqoto maada yuxilu maxaa kusoo degahaa bibahjati eh, jamaalke iyo bahaa-i ifkeeya bahjadey ifka ifkaan ifaayo iyo bahaa-i jamaalkeey ya maxaa maxaa kusoo dega doonaa yabla alcadaabu yubli lcadaabu mahaasini wayashiinuhaa asa maanaa cadaabta waxaad fololihaa wanaageyga وayashinwa wan wana wixii wanaag an lahaay dhanas bololihaa adtahay wayashinwa waa fool xumehaa adtahay wayatulu mini fi ljahimi bukaai jahiima figeedina waxaa iga dheer ahaa ooyintaa igu dheer ahaa ooyinteeda waa dheer ahaa وayaqul liljabaaru ilahay jabaarka ahaay waxaas ilahaa jala jalaalhu jala weynaayo jalaalhu weynaantiisa yaa cabda rumaanta adoonkiisi o anta min cadaaya tahay kaas ama halaagaasslaquma mooyaan maanta saas inaaf noqdo kaas iskamid noqo wataraa waxaad arkeysaa wujuha daaiina dadka ilaahay adeeco wujuhdoodii kaanahaa ay latoo tahay badrun dayac oo badaa fi laylati dalma ma barastani a barastani wa a wacasayta amri waadi caasisay banaankaas isk iskukeenso dhigti waaye no wa iskukeensoo muujisi waaye wacasayta amri jahilan maanaa macaasida si bareer ad ilusoo gashi waaye no si bareer ad macaasisi wacasayta amri jahilan adoo jahil aad tahay amarkeyga ad caasisay anse anasita ahdi balanke mahalmaanti samamehas yomani qaay maalinti ilakulmeysi ana yoma markasdahay wayno e alastu birabi faalfalaa dhaha mahalmaanti e, marka watara wujuh lbaacina e manamkaas waxaad aragtaa kaanahaa ilatoo tahay badrun badaa fi laylati dalmaay dayax oo ka muuqdi acawa mugdi eh kashafa alxijaabu ilaahay xijaabkaas uqaadaa facaainun way arkaayaan faadushu waa wareeraayaan wanasuwa waxay halmaamaayaan naciimkooda iyo kuloraqaa barwaaq kasta ay ku jiraan waa halmaamaayaan halaag barwaaq ay ku jiraan dhan waa halmaamaayan oo janada dhexdeeda eh markii ilaahay xijaabkaas uu qaado wakasaamu haatum as marashaha xulal mahaabati heybada marashadeedii waridaa ahaashada eh, marashadeedii as waxabal wujuha wujuh dad an wa asiyaa binadratin if asiyaa bahaa-in qorax badan asiyaa jamaal bismilah wax kalmaadhima waba uma qaala waxaas dhaha ya ibrahim elam ogaaw ana almunqadica kan go-ay waxaa dhahaa man qadacahu lxabiib xabiibkiis ninkiis gooye walmuwasil ki xariirin waxaa dhahaa man akada min saacati binasiib ilahay dacdiisni ki nasiib weyn ka qaatay kaasa ki oo xariiri oo ilahay xariiri kaasi waaye walakin anta almunqadicu an ilxaaji ya ibrahim kan kardo xaajiyaalka adiga waaye anta almunqadicu an xujaayada ninka ka go-ay adiga waayo faqultu la nacam ha an waa ahay ana dhak anig waa ahay asdahay ninkaas go-ay e, ana dhak wa ana as'aluka bilayan ku su-aala ilaa ma dacuuta li i daceyseyna an al an xaqa inaan haleelo man sabakani dadki iga dhakay iga horumaray min asxaabi qaal marka yaadki waaasdahay e, qaal waasdahay malik e, fanadaftu lgulaam qad lamaa bidarfi ila samaa oo ishiis kor oo dayaayo oo kor milacabtahay saan dhahayo watakalama bikalimatin hadalyaal asku hadli kalimaad oo haraka biashafatiya asku dhadhaaaq jihiin lamadiis koror facinda dalika laxaqani waxaa isoo haleeli sanatun waxaas akriyay marka waxaa isoo haleeli isoo haleeli sana sinatun gamaayo min anoom ah oo hurda xageedi ah ugmi ale waali dawooli abtaa ah falam ufik mase nin sana ilaa wa ana wasta alxaaj anoo rijaal dhexdoodi oo joogo wazamilin yaqulu li eh, saadke usoo dhahaayo ya ibrahim ixdar ka digtowna an taqa an raahila inaa oorta adka adka adka dhacdid ka eh, digtoonaaw rati inaad ka dhacdid badsaaranti ka digtoonaaw walam aarif ma ma aqoonsanin hata ida ila samaa samada maskori am nazla fi lard dhulka masudegti ogiyameelaa falama marki haddana waafayna maka maka an nimid an soo xaadinay wadakaltu lharam an gali idan id ana bilgulaam digaartiya aan la kulmay wahu mutacaliq biastaari kacabada madada kudawoolan tahay anoo soo saas uhaas ku dhegan wahu yabki usoo ohay tacalaqtu bilastaari walbayta zuftuhu wa anta bima fi lqalbi wasiri aclamu waxaas dhahay astaarulkacb waan ku dhegay rabbiyo walbaytana zuftuhu beytkaadina waan ziyaartay wa anta adig macbuudo bima fi lqalbi waxay qalbiga isirta fiigoodi ahaadi aclamu adaa ku cilmi aa ku cilmi leh ataytu ilayhi maashiyan waa u imaadayaas dhahay beytka anoo socahaayo gayra raakibin Ah, ah, ah, alami maxaa ku dhigan alaa sigari anoo yar ya anoo saan yaraay muxibunan ahay koo ku jecel mutayamunan ahay koo jeceelka dulaystay adoonsaday mutayam ninka jeceelka adoonsaday ala oo dulays hawituka iflan anigoo cunug ahay aan ku jeclaaday hayatu laa acrifu lhawa oo wakti oon hawada jeceelka baan aqoonin falaa tacdiluni hay heelina inanii mutacalimun in wax barahaa len ahay wain kaana qad xaanad ilaahi maniyati hadii oo geerideed soo dhawaateed rab ilaahow lacalii biwaslin minka waxaan rajeehaa xiriir oo xaggaadi ahaada in soo xiriireys uxdaa inaan ku dheebsado ugnama inaan ganiimaysto aan rajeehaa qaal waasla malik faarkaa nafsahu nafsadiisa isdibciyey wawaqaca saajidan waa isdibciyey ana sjuuda ana andur ano arkay faataytu waa imin aragti waa dhadhagaaqji faida huwa kad kadaa naxbo waa bageeriyooday radi allahu tacaala canhu waardaahu qaal marka malik waxaa dhahay fataasaftu calayhi kul asaf adan utiiraanyooday wamadaytu ilaa raaxilatii orteyda aan utagay gaadiidkii on kori lahay aan utagay waakadtu thooban thoob aan soo qaati maro wastacantu waxaan kaalmaystay biman yusaaciduni calayhi xataa uwaadiyahu ilaa an kaduug dad iyu kaalmeeyo aan kaalmaystay faataytu ilayh waa imid falim ajidu ma helin saasoo kalkaalihay kaasa soo ba duugeynay wa waa imid ma helin fasa'altu canhu lxaaj fajaahiyan wedi falam ajid man qaala nin oo dhahay waa waayas dhahay anahu ra-aahu xayan inaas arki usoo nool walaa maytan usoo dhinti oo arki ma ah. arkin as dhahay oo rijaayad kamidi marka waaa facalimtu waan kaasa ogaadi as dhahay anahu masturun can acyuni lkhalq khalqiga ishoodi min laga asturiyaas ah iga ma arkeynin waan kudhaca jiro iskaraacayla ma arkeynin kasi maaliga ilahay sheekh malik ilahay ukashfiyey dawoolka loo qaaday wa anahu lam yarow gayri an ogaadi as dhahay ina geyrki as arki as arki faataytu ilaa makani makaankeeyaan imid wagafawtu qalila hinheraan gamaayoodi faraaytu fi lmanaam hurdadan ku arkiyo moofnam dad badan usoo raacoyo oo fi awalin usun horeeyo wacaleyhi min annuur soo korkiis istaanaya nuurka iyo bilad waxyaala isku marasheey ma laa axsinu an asifo wax aniga sifey karin oon wanaajiha oon wanaaji karin inaa sifeeyo a korkiis ahaadi faqultu lahu alasta saaxibi saaxibkay mitiido faqaala nacam faqultu lah alastu lutam dhimanino qaala kana dalika waa ahaayaas dhahay faqultu lahu wallahi lakad labtuka waa kusoo jiriyaas dhahay an akfanaka inaan kukafino wausali caleyka an kukudugto falam ajidka makuhelin faqaala waxaas dhahay ya ibrahim iclam ogaaw ana ladi min balad ana ladi aye ana ladi a ana ladi min baladi akrajani macbuudkii iga soo bixiyey beledkeeya wabixubihi shawaqani hiloow geliy jaceelkiisi waan ahli karabani i gariib yeelay ahalkey xagood iga soo dheereeyey huwa kafanani kusaa ikafiniya ani halo wamaa axwajani mi dhiwaata gelin bini aadamna mi dhiwaata gelin nas tahay faqultu lahu waaasdhaay asdhaay ma ladi facala bika ilahaka bacda dalika ilahan maxaas kusuubi markaas kabacdi inkani xaqiiqdaadi waa usna waxaa la tusooy ano dariiq qoomka oo kusocdaa usiga markiis niyar ma aha saa wax la tusooya maxaas kuu sameeyey markaas kabacdi qaala waas awqafani bayna yadi hortiis joojiya waqaala li waaas dhahay maa bugyatuka waxaad rabtid maxaa waaye dalabkaadi faqoltu ana ilaahi wasayidi ilaahi saydayo anta bugyati wamunaaya waxa anra ad leewaaya wax kala madawi adiga aan kulawaa iyada duunadeeda ad waay wixii jiriyahay adiga waay faqaala li anta cabdi xaqan xaq addoonkey xaq oo xaq e ad tahay walaka cindii waxaa ku leedahay ad tahay an laa uxjiba canka ma turiidu inaa xaggaada an laa axjiba canka ma turid waxaad rabtid inankaaxijaawi ay saas ku dhigno faqultu uriidu an tash wax kasta inaan lagu yeelaa loo balan qaadin makaani waxweyna sameyntisti laakin waxaa tahay faqultu uriidu an tushafacni inaa iga shafeeca akbashid fi lqarni aladi ana fihi dadka oo ku noolaas qarniga aniga joogo dhan ya inay shafiic ah bas oo dambigooda ladeeyo oo janada u balan qaadid camal as tahay fi lqarn aladi ana fi inaa shafeecadooda aakharo iu akbashid oo faqaala waxaa tahay shafaactuka fi waa kuwa shafeeca aqbali qarnigaas dhan uma hina kabaadigaas saafahani way way way gacan kasti maaligaa dhahaya faqad istastayqatu bacda musaafahati markis gacan salaami kabacdi min manaamiyan kasoo kacay waasbactu waa waaberid wakadaytu ma kana calaya min faraaid lxaji an gutay wixii ligarabi oo xijka fardiyaalkiisi iyo nusugiisi iyo acmaasha xajka waqalam yaqiba qalbi min dikri gulaam xusuuska an xasuusayo as dhahay wiilka qalbigey mtaxaasin laqanin as dhahay wataasufi caleyhi as dhahay tiraayan an utirayo dahay as dhahay qalbigey mkategin as dhahay ajligiis qalbigey masugnaanin maxaa tirin as dhahay وsurtu fi jumlati xaaj xujaayada aan ula socday falam ara axada ma arkin qof ma arkin oo xujaayada kamid ilaa wayaqulu li waxaa si dhaha ya laqad ascajta الnaasa dadka waa argagax gelisi min tibi raaixati yadika gacantaadi carafta ay leedahay usgoonkeedi ya adka adka argagax gelisi wa wa wa wa yani wa ya wax la yaab lahay no noqotay waay qaala bacd kalami waay no qaala bacd lmuxaditiin lihada alkabr kabarkan dadka sheegeen qaar kamida waxay dhaheen kabarkaan oo xikaayoodeen mashaayikda waxay dhaheen qaarkoodi lam tazal raaixat tiib rudalas aaya raaixatu tiibkaas makazuulin alaay isgoomkaas oo gacanta asalaam atkaaasi takruj ay kasoo baxayso miyadi ibrahim ay kasoo baxayso markasta laga cabsi haaye xataa qadaa naxbahu raxmat ullahi caleyh ilaa oo os os oska geeriyoodo xoogaa hadda yani unsiga aan usoo naqano waasnagasna mata ya ibrahim ma anas maheshanin istiwaahu wax usig soo walaa rafaktu rafiiq mala naqnin bigayri heerkiisi rafiiq heerkiis rafiiq eh, mala naqnin unsiga waxwaa adi macnihiis tacriifkiisa ubanbaho atharu mushaahidati alxadrati alilahiya waala unsiga kaasaa lahaa xadrada ilaahi la arko raadkeedi waayo oo fi lkhaldi asku asku yeelahay khaldiga kaasati waayo wa isiga marka unsiga waxa waaye jamaaluljalaal aa jalaalada ilaahay jamaalkeedi waaye qaala siriy waxaas dhahay qad yablugu lcabdu adoonku waxaas gaaraa ilaa xaddin xad loo duriba wajhu bisayf hadii lagu garaaco wejigiiseef lam yashcur as dareemen dadka oo ahwaashaan heleen waa unsiga saas ay gaa maqaamkaas ay gaaya waxaa hadalkaa ansaxideedi ukiraa alnahay ilaahay qolkiisi falamaa ra-aynahu markay arkeen naagihii yuusuf akbarnahu waa weynayeen wakadacna googooyeen wa hada fi fi maxabati makluuqin jaclaan ay jeclaadeen makluuq asaa ay ku naqdeen aqlii dhan ka tagi fakayfa fi maxabati lkhaaliqi subxaanahu ilaahay khaaliq ahaa macnisi jeclaado sis naqa ah, waay manaa ah. umsiga macnaheeda saasay kufasireen marka haddana waxaa rabaa eh, hadal kalaa kusiixiy wa ana munqadicun ileyhi bilkuliya asaanitaan gaan ani kuli ahaan aa ugoco ilahan ugocoy astahay ukfir lah bicubuud adoonnimana waa ufirsanay astahay marka wax la yiraa saddex walxaanooda jiraa suufida ay ka hadlaan cibaada iyo cubudiya iyo cubuuda waa la yiraha jiraa eh, sayidina alimaam darus bin cumar alxabshi radi allahu canhu xaska sayd cali xabsi sheekhiisa waay alxamdulilah waan soo ziyaarta shee ingiisa dheere aan ku hel eh, waxaan kufarxi karo oon kufaani karo waaye fadli oo ilaahay isiiyo waaye waan soo ziyaarti waxaa eh, nogu sheekey sayd cali xabsi sheekhiisa waaye haddana waxaa ilaahay kitaab usiga deji maragti oo weyn owraad badan iyo yani e, waxyaala badan ijaaziyaal badan jiro ninka hadda joona xabiibeen sheekh tijaas kusiya alxamdulillah na way u dari waa dhiganya ijaas qoraya istaasna waxay ku yaal awgaad wa ijaas mashaacir soo qaatay aan heli marka waxaa mm, ka dhahay cibaadada waxa waaye saddexdaana lagala qaada uh, cibaada cubudiya iyo cubuda marka cibaadada waxa waaye waa iska taqaanin sheyga lagu amri ku daacabsalatid waaye samayntiis ku daacabsalatid ilahay ku adeecdid wixii lagaa reeba inaad ka tegtid ilahay ku adeecdid xataa cibaada la dhahaa waxa oo dadka dhan ka saayaan waayo matahay cubudiya maxaa la dhahaa nikaada ashii hooyo cubudiyada waxawaa dhahay waxaan le waa hadda lasoo sheegay oan soo sheegnay oo laakin makrunan biikhlaasi lilahi nas ulaxariiraha rawaa ikhlaas istus waxa aad ku sameyn daacadihii hadda lasoo sheegay a ah. cubudiyada waay ku ay ku darsatay marka asigii cibaadadii le waayo oo laakin loo inaa waxaa larabaa ikhlaas oo ilaahay loo qalisaayo ay ku xiriirtaa larabaa hadda waxaa soo heeri marka cubuda shariifka maxaas ku fisiray hiya algaybatu can nafs cubudadaa weyn nafsada laga maqnaada waaye wacan kownihi ninkaas ahaado yunsabu ilayha ilayha shay min ataacaat oo loo nisbeeha shay oo taacaadka ah eh kaasati waayo ubuda kaasaa lahaa shay oo dacaadka siloonisbehay inaad ka la rabaa ninka nafsadiisa maqnaado iyo inaa nafsadiisa loo nisbeeyo shay oo daacadka ana inaad kamaknaado asraarhay maana asuusan ilahay asutaaca mali bal ninkaasi aan lahay cubudada eh, le oo gaari waxaas arkaa ilaahay xaqa ahaayaas arkaa ala markas shuhud shuhud lminati lo galad sheegishada ilahay su galad sheegalaaylaas adkaarlaay si ilahay hiramaway bal illahu yamunu calaykum ilahay waa asniu galad sheegaa an hadaakum asnihanuni ahaan liliman imaanka iyo aayada kale macnaas kusay omaa ramayta id ramayta walakin allaha ramaa marki gemes asma gemi ilaha gemi qala qala sayidina imam axmed bin husein alcabas waxaas iri cibaadada wahawaayas dhahay ninkaan waifatu ahli lislaam dadka islaamka ahalkeeda oo oo salaada soom shahaadateynka layimid waifadoodi waaye cubuudiyadana waxawaay ahlulimaanka le waaye kalbi ilahay karumeymano wii lasoo sheegay oo shuruuda ahay laga hel cubudadana waxawaay liahli lcisaan ahli lcisaan waxawaay marki jibriil oo nabigu imaay salawatu llai wasalam aleyh usbedihay mal ixsaan maslihay an tacbud allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraaka dadkaas cubudada dadkaasa iskale as marka imaam gazalina waa laweydiye cubudiya maxawaay asal dhahay a dhahay waxaa isku jawaabi hiya halaathatu ashyaa axaduha waxawaay as dhahay almucaafadatu calaa amri sharci sharciga amarkiisa la dhooro kalamaadna waxawaay as dhahay alridaa bilqaba ilahay xukunkiisa iyo qadarkiisa lagu raadi naqdo iyo ilahay khismadiisa xisnooqeybi lagu raadi naqdo taas waay asdhahay kan saddexaadna waxawaaye tarku ridaa ridaa nafsika laga tago nafsadaada raadi ahaashadeedi waxaad uu tagay fi talab ridaa ilah ilahay ridihiis jiliskeedi ad jiriyeys nafsa daadi maraali geliyeys ilahay ridihiis ad jiriyeysaa saddexdan walxaanood a cubudiya liraa hadana culamada waxay dhaheen al dhahay maqaam lcubudiya ashraf lmaqaamaat waay abu cali dakaaqa al dhahay hadalkan maqaamaadka ugu sharafta badan waay id liajliha kana lijaad waxaa makluuqaadkan dhan hadda artooni cubudiya ajligeedi ay ku ahaadeen heesintoodi manaa heesi ya dadka dhan waxaa dhan heesi cubudiyada ajrigeedas ku ahaaday marka ustaad abucalin daqaaq haddaa warkiisa siimid waa kana waxaas dhahay laysa limuminin sifatun niminka mumin sifa ma laha ka taan badan ka sharaf badan cubudiyada sidaas daraadeedi aan dhahay nabiga subana ilaahay uh, subxaanahu watacaala nabigiisa mxamed sala allahu alayhi wasalam ku ilaaqi meelaha uu sharafta badan a ilaahay addoonnimas uu sheegno ilaahay meelaha uu sharafta badan nabiga addoonnima alusifeey waxaa kamid eh subxaana aladi mid mid waxawaay makila dheelmihay wa ilahay maasa subxaana aladi asraa bicabdihi addoonkiisa dheelmiy kasta laylan marka maad waxa waaye alxamdu lilahi aladi anzala calaa cabdihi kitaab qur'aanka marki loosoo waxyoohayo waay haddana tabarak aladi nazla alfurqana cala cabdihi haddana ilahay yiri meel kale ilahi waa sini faawxaa ilaa cabdihi ma awxaa kulli cabdiyaa lagu sufeeyey marka waaa mea laga qaati alahay wax ka sharaf badan cubudiyada inaad jirin aa laga qaatay imaam xadaad hadayna waxaas ku hadliyaa lahay ilahay xikmadiis azaliga ahay waxaas ka yaali sacaadada abadiyada cbudiyada in la xaqiijiyo sacaadada abadiyada waay ilahay xikmadiis azaliyada aheyd waxaas ku yaali aan saca dhoroogida oo abadiyada ah ya inaa waaas as ka yaali inaa cubudiyada la xaqiijiyo marka cubudiyada maxaa waaye waxaas ku sheegi nafsadaada ilahay xaggiisa inaad ka dejisid adoonkaadi si adi xaggaada askayaay camal adiga naftadaada ilahay xaggiisaas ahaatidaan raba si adiga adoonkaada agtaada iyaga camal saasas ku sheegi marka wabixaqina aqul xaq ahaana dhahaasda imaam xadaad laa yastadiicu axadu an yatakaraba ila allah ilaahay nin ma yuwaadi kara inas ugu dhawaado ubudiyada sifaadeeda inas xaqiiqoowo nin yuwaad malaas dhahay maxaa waaye oo oo saabta cubudiyada fakirnimo zulin zuloobid maskiinnimala daayarsado tawaado ishoos yeelo waxyaalaas waay cubuddoon adoonka sifaadiis musifo waa la rabaa marka sheekh axmed rufaacin waxaas noo dhahay usna e, imaam sayid axmed rufaaci waxaas dhahay waxaas dhahay salaktu kulu duruq lmuusila ilallah jidadka oo ilaahay e gaarsihaayaan dhan waa soo qaadi as jidadkaas famaa ra ma arki akrab wax ka dhow walaa ashla wax ka sahlan walaa aslaha wax ka suuba bada min aliftikar inaa ilaahay loo baahoodo wadullu ilaahay loo dulo walinkisaar oo qalbi oo inkisaar la ahaado isjibiyo wax ka oo yani kaaseti kaaseti wax kasaalan oo u dhawaan badan oo ilaahay loo dhawaayo kaasi ma ahaanin wallahu aclam